بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها in kana calaa hiqati min alqiyaami biha halkan wuxuu ka guda galay baadida luntay iyo axkaamteeda luqatadu waa baadi luntay oo aada jidka ka qaaday ama heshay wuxuu yidhi waa idaa goortii wajada uu helo ruux idaa goortii wajada uu helo ruuxu luqatatan baadi luntay shay dhacay meel ku dhacay lumay fii mawaatin meelaan cidina lahayn hadduu ka helo meel cidla ah mawaadka wuxuu ka reebayaa haddii meel dad leeyahay ka hesho meel dad leeyahay guri ruux leeyahay dukaankiisa beertiisa taamah fii mawaatin meelaan cidina lahayn haddii uu ka helo ow amase ariiqin ama uu jid ka helo falahu waxaa u sugnaaday ruuxaa helay akhduhaa qaadideedaa u sugnaaday wuu qaadi karaa ow amase tarkuhaa ka tegiddeedana wuu leeyahay baadidaa inaad meeshaa kaga tagtana waad heli karta oodan qaadin inaad qaaddana waad heli karta ayib qaadiddu waxay fiican tahay haddaad ku kalsoon tahay inaad gudan karto xaqeeda aduguna iska ilaalin karto markaadse ka baqayso inay kugu baxdo ama aada gudan weydaba waxay u baahan tahay inaad isaga tagtaa roon markaa wa akhduhaa ka tegideeda awlaa ka haboon min tarkihaa ka tegi wa akhduhaa qaadideeda dheh wa akhduhaa inaad qaado ayaa awlaa ka haboon min tarkihaa ka tegiddeeda inaad qaadaa ka fiican badelkaad ka tegi lahayd waa mustaxab macnaha maxaa yeelay waxaa ku jira qaadiddaa iyo xifdinteeda iyo dadkii lahaa la raadinteeda iyo yahdinteeda iyo ajir baad ka helaysa marka waa xasana daaco wey wa akhduhaa qaadideeda awlaa ka haboon min tarkihaa ka tegiddeeda waa goorma in kaana hadduu yahay ruuxa qaadayaay calaa iqatin kalsooni korkeed hadduu ku sugan yahay min alqiyaami istaagid biha iyadoo uu isu taago inuu isu taagayo iyadiiyo xuquuqdeeda iyo yaahdinteeda iyo ilaalinteeda hadduu kalsoonidaa qabo inuu qaadaa fiican wey macnaa yacni in kaana calaa iqatin min nafsihi waay hadduu naftiisa kalsooni qabo inuu min alqiyaami biha inuu isu taagayo waidaa akhadahaa hadduu qaado baadidii baadidii hadduu qaado wajaba waxaa waajib ku ah calayhi korkiisa an yacrifa inuu garto sittata ashyaa lix shay inuu garto maxaa laga wadaa bimacnaa baadida markaad qaadayso waxaa laba rabaa inaad calaamadaheeda garato ilan berri waxaa la rabaa dad baa soo sheegan doona dadka soo sheeganayana waa inay sheegaan calaamadaha baadidooda marka calaamadihii waa inaad aqoonsato lix shay oo baadida ku saabsan waa inaad garato markaad qaadaba wicaa ahaa waa inuu garto ka koobaadi waa weelka ay ku jirto yaani weelkeeda ay ku jirto waa inaad garato harag ma weel bira weel nooceha weeye cifaasahaa iyo Eh, muxuu ahaay cifaaska eh, waxaa la yidhahdaa weelkana waa lagu fasiraa isku macnay ku dhowaanayaan waxaa kaloo la yidhaahdaa eh, harag dhalada korkeeda dhalada yaani wax lagu shubto korkeeda harag yar oo lagu gufeeyo oo lagu xidho ama lagu wareejiyo ayaa cifaaska la yidhaahda macnahana way noqon karta wa wikaa ahaa iyo ningixeeda wikaaguna waa liilan yar oo afka lagaga xidho oo lagu adkeeyo waa ayib wa jinsahaa iyo jinsigeeda nooca ay tahay ma lacagba ma raashiinba ma dharba wa cadadaha iyo tiradeeda yaani baayida meesha ku jirta intay leegta tiradeeda ay leedahay wa wasnahaa iyo miisaankeeda hadday tahay wax la tiriyana tiro ahaan baad ku aqoonsan haddii ay tahay wax la miisaamana waa inaad miisaankeeda garato wa markuu qaado muxuu samaynayaa marka wayaxfaduhaa wuu xifdinayaa baadidaas fii xirsi miliha iyada oo kale meesha lagu ilaaliyo xirsulmiliga waxaa la yidhaahdaa baadida iyada oo kale a ah meesha la dhigee lagu ilaaliyaa xirsulmili la yidhaahda maalan lacagaha soomeel lama geliyo dahabkana meel baa la geliyaa dharka meel baa la geliyaa way kala duwan yihiin meelaha lagu xifdiyo soo ma markaad baadidan aad qaaday waxyaalaha la midka ah meelaha lagu xifdiye lagu ilaaliyo meeshaa waa inaad ku xifdido xirsulmiliga saasa la dha uma markaa kadib idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu milkiyo baadidii aad qaadadeed haysay haddaad rabto inaad adugu yeelatood milkido carafaha wuu yaahdinayaa sanatan sana buu sanuu yaahdinayaa sana ayaad yaahdinaysaayo baafinaysaa calaa abwaabi almasaajidi masaajidda iridahooduu kabyuu ka baafinaya ama ka yaahdinaya a waryaabaadii ka maqan tahay waryaabaadii ka maqan tahay saasuu ka leeyahay masaajidda iridahooda marka laga baxayo khaasatan yacni meeshii laysugu imaan jiray dadka laga wada heli jiraa halkaas suuqyada oo kale wahaakada ayb wa fi lmawdici meeshiina wuu ka yahdinaya meeshii alladii meeshaasoo wajadahaa baadida uu helay fiihi mawdica uu ka helay fiihi mawdica dhexdiisa meeshii uu baadida ka helayna iyadana wuu ka yaahdinayaa leanna caadatan waxaa la yaqaanaa baadidu markay lunto ruuxii meeshii ay kaga luntay buu soo aadaa soomaa sida qaalibka ah marka meeshaad baahida ka qaad baadida ka qaadayna waa inaad ka yaahdiso ayib fain lam yajid hadduusan helin marka qaabka loo yahdinayo ama loo haybaarinayo ama meehe ee loo baafinayaay kolba curfigay ku xidhanta waayihii hore saasay ahayd laakiin hadda waxa weeyaan dee idaacadaha iyo mxuu ahay social mediaha iyo mxuu ahay mxuu ahay yani telefishinada iyo waxaana laga baafinaya ayb fain lam yajid hadduusan helin saaxibaha ruuxii iska lahaa hadduusan helin oo uu waayo ka quusto sanad kadib kaana lahu waxaa u sugnaaday kaana lahu waxaa u sugnaado xaq uu leeyahay markaa an yatamallakaha inuu milkiyo bisharti damaani damaanid shardigeed inuu ku milkiyo wuxuu ka wadaa hadduu yahdiyo ruuxii lahaa uu waayey xaq wuxuu u leeyahay inuu qaato milkiyo isticmaalo laakiin wuxuu ku milkinayaa sharti ah hadduu soo baxo cid sheegata inuu u damaanayo haddii uu yimaado ciddii lahayd inuu dib uga gudi doono shardigaasuu ku milkinayaa oo uu ku yeelanaya ayib wlluqaatu baadidii dhacday baadidii luntay luqaatu tii la qaaday ee dhulka laga qaadae baadida ahayd calaa arbacati adrubin afar nooc waay marka la fiiriyo waxa lagu samaynayo baadidan waxa lagu samaynayo marka la fiiriyo oo ruuxii qaaday loo baahan yahay inuu ku sameeyo afar bay u kala baxaysa ayib axaduhaa midda hore waxa weeye maa yabqaa waa baadi joogaysa cala dawaami si joogtaa u joogaysa si daa'ima u joogaysa fa haadaa kani xukmuhu xukunkiisa wey fa haadaa kan aan soo sheegnay ee hadda aan ka soo hadallay baa xukmuhu xukunkiisa baadida ah. nooc weligeed bay joogi kartaa wax baaba'aya ma ah wax dhammaanayana ma ah wax isbedelayana ma ah sida lacagahoo kale lacag baad heshay soo ma wax weligeed baad hayn kartaa ismana bedelayso ta noocaasoo kale ah xukumkeedu waa kaan soo sheegnay sanad buu yahdin axkaamtaan soo sheegnay bay leedahay macnaha waaani nooca labaadi waxa weeye ayb maa yabqaa wax joogaya yani xukunkaan soo sheegnay waxa weeyaan inuu milkiyo yaahdin kadib iyo inuu xifdiyo intaba wuu heli karaa waani nooca labaadi waxa weeye maa laa yabqaa waa baadi aan joogaynin ma baaqi ahaanayso way baabi'i kaacaami cuntadii oo kale wey miaalku alratbi ee qoyanayd cunto qoyan baa wada cuntadaasi ooli mayso mana sii jirayso way fasaadi fasaadiyo way baabi'i waa in loo taliyo marka maxaad samaynay ayib fa huwa isagu markaa mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey bayna aklihi cuntadaa inuu cuno wa qurmihi uu gudo kadibna uu gudo aw amase baycihi ama inuu iibiyo cuntadii wa xifdi amanihi iyo lacagteeda inuu xifdiyo shaygii mar hadduusan joogayninoo baaba'ayo fasaadayo ha iska fasaado la dhihi maayo laba midaad samayne inaad milkido oo aad cunto kadibna hadhow cid yeelato hadday timaaddo aad si u guddo qiimaheedii aada u guddo ama iyadii oo kale waxaa kalood heli kartaa inaadan cunin ee laakiin aad iib geyso suuqa geyso gad lacagtii ka soo baxdayna xifdi oo hay la sug marka cid sheegata in la helo haddii la waayo lacagtaa markaasaad qaada maxaa laga taxadarayaa baadidani ma joogi kartee badbaadi soo ma ama cunid ku badbaadi oo adigu hadhow u gud ama iibiyoo lacagteeda hay oo sidaa ku badbaadi ayib nooca labaad waa noocaas waaliu nooca saddexaadi waxa weeye maa yabqaa waa baadi joogaysa bicilaajin ka shaqayn bay ku joogaysaa inay joogto baaqi ahaato muddo sii jirta waxay ku dhici kartaa inaad aduu shaqo ka qabato ka rutabi sida timirtii jilicsanayd oo kaleba waay rutabku waa timirta marka geedka laga soo gooyeen adkaanin ayib maxaa samayni marka fa yafcalu wuxuu samaynayaa marka almaslaxata sidii maslaxadu ku jirtuu samaynaya oo maxay ah min baycihi ah laba mid bay noqon kartaa min baycihi inuu iibiyo ah waxifdi xifdi lacagtiisana uu xifdiyo aw amase tajfiifihi inuu ingejiyo wa xifdihi markuu ingejiyana iyadoo ingegan uu hayo labadaa midii maslaxa buu samaynaya saas way maanaa waa baadi aan joogaynin siday hadda tahay laakiin haddaad shaqo ka qabato joogi karta waa cunto maalan waa rutab waa midho qoyan oo haddii aad ka shaqaysood ingejisana sii jiri kara sidiisan laakiin aan ku joogi karin labaad khiyaar u leedahay markaas sidii maslaxadu ku jirto ee ruuxaasi ay ka maqan tahay maslaxadiisa abaad samayn laba kay maslaxadu noqotoba waad ku tilaabsan inaad iibiso min baycihi haddaad iibisana lacagta aad markaa hayso ka soo baxda iyo inaad ingejiso yaa oo midhihii qoyanaa intaad ingejiso ka shaqayso markaad ingejiso aad iyaga laftoodii u hayso midhihii waa ingegeen markaa way joogi karaan sooma u xifdida markaa labadaas kaa doonto ayaad samaynaysa waraabicu ka afraad ingejinta laga laingejinayo shaqada laga qabanayo hadday kharash u baahan tahay kharashka lagu ingejinayo ama adaa ku sadaqaysan kara ama haddaadan rabin inaad ku sadaqaysato iyada qaar ka midaad iibin markaasaad isku kharash garaynay iyada qaar baad iibin waad ku ingejin intii ingegtayna markaa waad hayna waraabicu nooca afraadi waxa weeye maa yaxtaaju wax u baahan baadi u baahan ilaa nafaqatin nafaqay u baahanta waa baadi u baahan in la nafaqeeyo ya waa xoolo u baahan maalan calaf iyo daaq u baahan waa noole u baahan in la nafaqeeyo la nooleeyo waana baadi aad heshay maxaad samayn marka kal xayawaani noolihii oo kaleba waay bini aadam ha noqdo ama ha noqdo muxuu ahay adduunye ha noqdo wa huwa kaasi darbaani laba nooc waay isagii baa laba nooc noqonaya xayawaanu noole oo laa yamtanicu aan yani waxa weeye aan iska reebi karin binafsihi isaga nafahaantiisa aan isdifaaci karin yacni xayawaanaadka yaryarkaah dugaagga yaryarkaa ah, iskama celin karo oo orodna kagama baxsan karo ama xoog isagama celin karo xayawaanka nooc waa noocaa hore oo waxaa soo gelaya ya adhiga iyo looda lodo macnaha xayawaanka yarka inta badan mahunguleeyayaan soo ma laakiin dibiga yarkaa iyo weysha yartaa iyo xayaanaanka yarkaa way cuni karaan ayib ama xoog ma leh laakiin orod buu kaga baxsan karaa qaar orod kaga baxsan karaa jir marka ama xoog iyo xeelo toona waa inuusan kaga baxsan karin oo isaga celin karin xayawaanaadka yararkaa ee muxuunaha dugaagga kan noocaasoo kale kalea hadduu yahay fa huwa ruuxii qaaday mukhayarun mid la khiyaar geliyo weeye bayna aklihi inuu cuno wa hurmi amanihi lacagtiisana uu gudo aw amase tarkihi inuu iska daayo aw tarkihi wuxuu ka wadaa tarkihi inuu cunidda ka daayo hayo inuusan cuninoo isticmaaline taa intuu ka daayo uu hayo wataawucu markuu hayona atatawucu inuu yani waxway ixsaan sameeyo bilinfaaqi nafaqayn calayhi korkiisa uu nafaqeeyo inuu ixsaan ku sameeyo aw amase baycihi iibintiisa ayuu khiyaar u leeyahay wa xifdi amanihi iyo lacagtiisa inuu xifdiyo xayawaanka noocaasa ariga iyo an yaryarkeen isdifaaci karin ee yacni ay cunayaan muxuu ahaaye dugaagga yaryarkii cunaan saddex mid baad khiyaar u leedahay markaad hesho kow maadaama uusanba fakanaynin intaad qalato inaad cunto hadhowna aada lacagtiisii guddo cid sheegata hadday soo baxda waa kow maya ka dhahoo inaad hayso tarkiga wuxuu ka wadaa aw tarkihi yaa cuniddii inaad ka dayso ood hayso haddaad haysana somaynadhin wuxuu u baahan yahay nafaquu u baahan yahay waatatawuc markaa waxaad ixsaan ku samayni bilinfaaqi calayhi inaad nafaqayso adiga muxuuan nafaqayn oo calfin oo noolayn oo waxaad kula baxaysana fii sabiili illahi baad ka dhigani ciddii sheegan lahayd baad la sugi marka wixii kharashaada u baahan yahayna adaa ku bixin taana waad heli kartaa oo markaasi waa ixsaan iyo samafal waxaa kaloo saddexaad heli kartaa aw baycihi inaad iibiso ya markaad iibiso kadibna wa xifdi amanihi lacagtiisa inaad xifdido saddexdaasaad khiyaaru leedahay waxayawaanu way ka labaad soo inama dhihin wa huwa darbaani soo inama dhihin noocii labaad waa ka marka waxayawaanu way nooca labaad oo yamtanicu binafsihi naftiisa yani waxa way ismancin kara isdifaaci kara wax iska celin kara ama orod ku fakan kara ama awooddiisa iyo xooggiisaba isaga celin karaya xayawaanaadka yararka yani dugaagga yararka fain wajadahu hadduu helo ruuxaas sida geeloo kale waa fain wajadahu hadduu helo fi saxraa'i bannaan hadduu ka helo dhul cidlo ah dhulkaas saxarhe ah, iska cidlada hadduu ka helo taraka waa isaga tegaya xayawaan weyn waa geel ugama baqaysid dugaaga yaryar iyo inay dilaan dhul cidlana waa iska joogaayo inta badan cagtu ayna u badnayn kaasoo kaleeto kaxayn maysid qaadina maysdmeeshaas kaga dhaafaysa sababta waxa weeyaan nabiga markii la weydiiyey sal lay waslam maxaa kaa galay buu yidhi ya yaani kabteediina waa wadata dooggeedana waa daaqaysa biyaheediina calooshay ugu jiraan ninkii lahaa intuu ka helaya faraha ka iska daaqsato Ah, marka la kaxayn maayo laakiin hadday saxara dhul cidlo oon lugta ku badnayn hadday joogto wain wajadahu hadduu helo baadidaasi filxadari meeshii la deganaa xadarku waa dhulka la deganya magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo wixii ka agdhow hadduu ka helo fa huwa isagu mukhayarun mid la khiyaar geliye weeye bayna alashyaai alaaa saddexdii shay dhexdooda ayaa loo khiyaar gelinayaa fiihi dhexdiisa ayb saddexdii khiyaar baa loo saddexdii arrimood ayaa loo khiyaar gelinayaa oo saddexaan soo marna saddexaan soo marnay soo maahayn ya ahayd muxuu ahaa inuu cuno oo lacagta dib ka gudo inuu nafaqeeyo inuu iibiyo oo lacagta xifdiyo saas weyaan fahuwa mukhayarun bayna alashyaai alaaa fiih maxaa sidaa loo leeyahay waxaa sidaa loo leeyahay marba hadduu magaalo ka agdhow yahay meel cagtu ku badan tahay waxaa laga baqayaa gacan khaa'inad ah inay hesho oy markaa iska qaadato saas daraaddeed intay qaadan lahayd kaxee waayo kaa saxaraha maxaa loo yidhi saxaruhu yacni waxa weeye dad meesha maraaba iska yarba way iska joogi kartaa laakiin marba haddii magaalada ka soo agdhowaado khaa'inkaa ku badan soo ma saas daraaddeed khaa'inkaasi intuu qaadi lahaa adigu qaad waayo saddexdaa mid ka midana ugu taliyo khiyaar baad u leedahay ayib faslun waida wujida laqiitun biqaaricati ariiq taasi waa baadidii luntaye tanina waa ilmihii la helay waidaa goortii wujuda la helo laqiitun ilma muxuu ahaayey lumay ilma la tuuray oo muxuu ahaayey laqiita laqiitku waa malquut ilma la qaaday oo meel laga qaaday laga helay biqaaricati ariiq haddii laga helo jidhka bartamihiisa haddii jidhka bartamihiisa aad ka hesho ilmo la tuuray oo fa akhduhu qaadidiisa ilmaha in la qaado wa tarbiyatuhu iyo tarbiyintiisa wa kafaalatuhu iyo kafaalaqaadkiisa iyo biilidiisa iyo masruufidiisu waajibatun waa waajib cala alkifaayati ya kaafin korkeed bay waajib ku tahay waa waajib layska kaafin karo waa waajibkaa laba nooca waajib cayni ah oo ruux kasta laga rabo iyo waajib kifaa'i ah oo laga rabo uun dadka qaar ka mida inay isu taagaan haddii la samayn waayana dadku wada dembaabayaan haddii qaar ka midana ay sameeyaanna intii kale dembigu ka dhacayo marka waajib kifaa'iya waay maxaa la rabaa mujtamacu caruurtaa lasoo tuurahayo inayna wada dayicin soo ma laakiin qaar ka mida inay qaadaan soo ma marka in la qaado in la tarbiyeeyo in la koriyo in la masruufo waa waajibun cala alkifaaya qaar mujtamaca ka mida inay sameeyaan baa la rabaa kulli markaa ruux walba kuma laazimayso walaa yuqaru la sugi maayo ilmahaa la helay ilaa fii yaddi amiinin ruux aamina gacantiisa mooyaane meel kale loo dayn maayo cidda loo dhiibaya korinaysa waa inay tahay ruux aamin ah saas way maanaa yaani ruux xor ah oo rashiidoo caadil ah oo muxuu ahaye diin leh waa inuu yahay fain wujida haddii la helo macahu ilmahaa meesha laga helay la jirankiisa maalun haddii xoolo la helo ilmihii xoolaaba lala helayba maraduu ku duuduubnaa ama agtiisaaba xoolo lacagii hawlbaaba yuu wataaba maxaa la samaynayaa anfaqa wuu nafaqaynayaa calayhi ilmaha korkiisa alxaakimu dadka meeshaa dega ninka u taliya ee mas-uulka u ah ayaa nafaqaynaya minhu maalkaasuu ka nafaqaynaya xoolaha ilmaha lala helay ee ilmaha yani waxa weye la yaalay muslimiinta meeshaa degan iyo dadkaa mas-uulkoodaa ilmaha asal ahaan mas-uul ka noqonaya xoolahaana isagaa yani ka nafaqaynaya xoolaha meel baa loo dhigaya wuxuu uga baahan yahay ayaa markaasi laga siinaya wain lam yuujad haddaan la helin macahu ilmaha la jirankiisa maalun wax xoolaa haddaan la helin ilmihii waaba keligii wax xoolaa anama wato ayib fa nafaqatuhu biilkiisi iyo masruufkiisu fii bayti lmaali baytulmaalka dhexdiisay ahaatay baytulmaalka maxaa laga wadaa khasnada dowladda waay ah, khasnada dowladda xilku marka wuxuu saaran yahay dowladda iyo nidaamka meeshaa ka dhisan bangiga dhexe lacagta dadweynaha masaalixda loogu talagalay taasaa marka laga masruufaya carruurta noocaas ah, waa caruurta aan aabbiya hooyo lahayn ee eh, bannaanada laga helo ayb sahmi la yidhahdo waxaa jira baytulmaalka ama khasnada dowladda la yidhaahdo sahmulmasaalix baa jira waa xoolo loogu talagalay masaalixda iyo danaha guud loogu talagalay kuwaasaa laga biilaya faslun wlwadiicatu amaana wlwadiicatu a wixii laysu dhiibtay amaanatun waa ammaano wadiicada waxaa la yidhahdaa maal laguu dhiibtay ama wax laguu dhiibto iyo hay lagu yidhi amaanatun waa amaano waay ammaano haddii la yidhi maxaa noqonaysa bimacnaa waa inaad ilaaliso haddii aad ku xadgudubtana waad bixin uu keeni doonaa haddii aad siday ahaydee loo baahnaa u ilaaliso musiiba ku timaadana laguguma laha laakiin waa goorma waa markaadan isticmaalin haddaad isticmaasho ammaanadii lagu dhiibtay dayn bay isu bedelaysa wabitaali laba gooraba waa damaani ya lacag baa laguu dhiibtay dukaankaagaad gelisay lacag baa laguu dhiibtay shirkadaadaadaad gelisay waad ku shaqaysanaysa ammaano meel taalla ma ahee dayn bay markaa isu bedeli hadday lunto iyo hadday fakato iyo haddaad cadhowdo iyo wax kasta adiga qoortaada saas ammaano goormaa la yidhaahdaa ama wadiica la yidhaahdaa sidii lagugu dhiibtay markaad meel u dhigto oodan ku tasarufin markaasay noqonaysaa walwadiicatu amaanatun waa ammaano wayustaxabbu waxaana la sunneeyaa qabuuluhaa wadiicada inaad aqbasho haddii warniyow ii lagu yidhaahdo inaad ka qaaddo ood aqbasho liman cid baa loo sunneeyaa qaama istaagaya bilammaanati ammaanada isu taagaya fiiha dhexdeed cid ammaano isugu taagayo oo aamin ah oo iska ilaalinaya iyadana ilaalinaya ciddaasaa loo sunneeya maxaa meesha laga wadaa yacni haddii aadan ilaalin karin ama naftaadada aadan ka ilaalin karood baqayso inay kugu baxdo iska daa markaa ha qaadin haddii kale waa ixsaan iyo samafal eh dadka u hay ila waxay ka mid tahay tabarrucaadkay ka mid tahay walaa yadmanu ma damaanayo ila bitacadii xadgudub mooye si kale kuma damaanayo waa masalada hadda tilmaamayna soo ma lianna alwadiic yaduhu yadu amaana saas w amiin waay mar hadduu amiin yahay tacadi iyo taqsiirunbuu ku damaani ayib wa qowlu lmudaci midka ammaanada loo dhiibtay hadalkiisa fii raddihaa celinteeda uu ku hadlay maqbuulundhe wa qowlulmuudaci midka loo dhiibtay ammaanada hadalkiisa maqbuulun mid la aqbalayo wey fii raddihaa celinteeda inuu celiyey cala lmuudici kii u dhiibtay uu u celiyey waxaa laga wadaa hadduu yidhaahdo ammaanadii uu ninkani ii dhiibtay sax wuu ii dhiibtay laakiin waan u celiyey hadalkiisaa la aqbalaya sooma ma hadalkiisa yani kanna hadduu yidhaahdo imuusan dhiibin kanna udhaw waan u dhiibay waan siiyey waan u celiyey kee hadalkiisa la qabanaya ya kan wax loo dhiibta hadalkiisa la qabanaya laakiin ma hadalkiisaa layska aqbalaya maya maca yamiinihi waa la dhaarina laanna waxa weeye amiinka o dhan baa noocaas soo maynaan soo sheegay cid kastoo lagu yidhaahdo waa amiin markii laysqabsado hadalkiisaa la qabanayaa laakiin dhaar buu raacinaya hadduu dhaarto bilahi towfiiq ninka waxaa lelay adeer raalli ah. wa qowlu lmudaci midka ammaanada loo dhiibtay qowlkiisa maqbuulun mid la aqbalayo weeye fii raddihaa celinteeda ammaanadii inuu celiyo cala almuudici midkii u dhiibtay inuu u celiyey qowlka noocaasa ayaa ee uu yani sheegay baa la aqbalaya maca yamiinihi wey manaa wa calayhi mudica mudaca ama wadiica ninka ammaanada loo dhiibtay waxaa korkiisa ku waajibaya an yaxfadahaa inuu ammaanada xifdiyo fii xirzi milihaa ayada oo kale meesha lagu ilaaliyo waa inuu ku ilaaliyo ya iyadoo kale xoolaha iyadoo kale la midka ah meelo waxaa jira caadatan iyo curfan lagu xifdiyo xirsulmiliga meeshaasaa la yidhaha somina horey usoo baran ah, dolarka meel baa la geliyaa dahabka meel baa la geliyaa dharka meel baa layska dhigdhigaa qalinka meel gooniya meeshii loogu talagalayee curfiga waa inaad geliso ya dahab baa laguu dhiibtay markaasaad khaanadda iska gelisay ya tuug baa intuu gacanta soo laaca adoo sii jeeda buu la baxay ma lagugu leey mise laguguma waa lagugu leey leesh leanna xirsulmiligiisii ma aha khaanaddan ma aha dahabka xirsulmiligiisu waa meel adag in la geliyo soo ma sidaas weeyaan marka curfigayna masaladaas u noqonaysa wa calayhi waxaa korkiisa an yaxfadahaa inuu xifdiyo fii xirzi miliha iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo waidaa goortii tuuliba laga dalbo bihaa ammaanadii marka laga dalbana oo falam yukhrijha uusan bixininoo dadkii ka dalbay uusan siinin maca alqudrati karitaan lala qabo calayha korkeeda isagoo kari karo awood leh oo laga dalbaday hadduu bixin waayo xataa talifat ilaa ay dhimatay oo baaba'day damina markaa waa damaanaya kaad ammaanada u dhiibata waxaad ku tidhi weriyow ammaanadan kuu dhiibtay isii waad ka dalbatay ayib kuma siinin wuuna kari karaa inuu ku siiyo markaa dibrididda uu kaa dibriday inuu ku siiyo yay gacantiisa ku daahday haddana aafaa ku timid oo markaasay sidaa ku baaba'day ku halaagsanta wuu damaanaya sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay ciddii kuu dhiibatay markay kaa dalabtayba inaad adoo kari kara inaad siiso haddaad ka meermeeriso taasaa nooc tacaddi ah saas daraaddeed waa damaanaysaa markaa laakiin waa inuu kari karo marka iyada maca alqudra sooma dheh maca alqudra calayha muxuu meesha ka saarayaa hadduusan markaa keri karin ruuxii isagoo masaajid yimi oo salaad ku jiraa tidhi waree ammaanadaydii isii ya oo salaad baan ku jiraay ama isagoo xaajo gudanayoo masquul ku jiraa tidhi war yaa war waxaygi kaala isii dee masquulbabu ku jiraa soom waa xaajaysanaya marka maca alqudra waa inuu awoodi karo markaa waa inuu markaa bixin karayo ayib xataa talifat damina markaa waa damaanayaa ama iyadii oo kale ama qiimaheedii markaa ku damaanayaa saas wey manaa ayb kitaab lfaraaidi faraaidkii buu kitaab u yahay walwasaaya intaas kitaab ulbeec baan kaga soo baxay halkan wuxuu ka gudagalay dhaxalka iyo dardaaranka ruuxu markuu geeriyoonayo dardaaranka uu sameeyo iyo xoolaha dhaxalka waalwaarisuuna kuwa wax dhaxlaayay oo min arijaali ragga ka midii casharatun waa toban rag marka laysu geeyo waxa wax dhaxlaayo toban bay noqonayaan ayib alibnu wiilka maydka wiilkiisa wabnu libni wiilka wiilkiisa wiilkaaga wiilkiisa wain safala hoosba hawsi u sii dege wiilkaaga wiilkuu dhalay wiilkaasi wiilkuu sii dhalay wiilkaasi wiilkuu sii dhalay hoosba hawsii socde walabu aabbihii weeye iyo waljaddu awowgii wain calaa korba ha sii aaday awowga awowgii awowga awowgii korba ha usii soca duu rabay jadkaa laga hadlayaaye waa jadka aabbe waa jadka aabbaha xagga aabba ka yimide aabbaha aabba u ah laakiin jadka kay imaanaya hooye xaggeeda maaha oo hooyadaa aabbaheeda kaasi dhaxalka ma leh ayib dhaxalka wax kuma leh wain calaa walahu weeye walaalka aha oo dhinacyaha dhan ka imaanaya walaalka labada dhinac ah walaalka oo dhanka aabba keliya iyo walaalka oo dhanka hooye keliya wabnu lakhi walaalka wiilkii walaalka wiilkiisa maxaad u tahay adeer wiilkaad adeerka u tahay wain taraakhaa haba sii dabce ah, wain taraakhaa haba sii durka way macnaha oo ibnulakh haddii lagu yidhaahdo wiilka aad adeerka u tahay wiilkuu sii dhalo kaasi kii uu sii dhalo saasay noqonaya waalcammu waa adeerkii kan xigaayi waa adeerka adeerka wax dhaxla waa adeerka oo aabbiya hooye ah ama aabbo keliya ah adeerka dhanka hooye keliya ah wax ma dhaxlo ma fahamte adeerka aabbaha xagga hooye keliya ay walaalo ka yihiin dhaxalka wax kuma leh adeerka wax dhaxlaya ama waa shaqiiq ama waa liab ayb wabnulcammi adeerka wiilkiisa adeerka wiilkiisa oo wiilka ninka aad ilmaadeerkatiin way manaa ayb wain tabaacada haba fogaade hadduu xataa sii durko oo in fog sii noqdo markaasi dhaxalka waa yeelanaya wax ka sofeeye haddaan la helin wazawju waya kan kale ninka kale wax dhaxlaya waa ninka xaaska dhimatay qaba wazawju iyo ninkii xaaska yani xaaska qabay waalmawlaa iyo sayidkii almuctiqi ee addoonkan xoreeyey waxa la dhaxlayaa addoon ah wax uga sokeeyaba haddii la waayo sayidkiisi sayidkii xoreeye baa dhaxlaya markaa almawla sayidka almuctiqu ee xoreeyey tobankaasi haddii la kala dhigdhigana shan iyo toban bay noqon karaan la kala qaadqaado tobankaasi waa ragga wlwaariaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaai dumarka ah sabcun iyaguna waa toddobo albintu gabadhii baa wax dhasha gabadhii maydku dhalay wa bintulibni wiilkaaga gabadhiisa gabadhaada gabadheedu wax ma dhaxasho ya gabadhaada caruurtay keentay wax ma dhaxlaan laakiin wiilkaagu caruurtuu keenay baa wax dhaxla wa bintu libni gabadha wiilku dhalay hoosba ha sii aada wiilkaasii waalummu iyo hooyo waaljaddatu iyo ayey ayeydaasi ama dhanka hooye ha ka timaado ama dhanka aabbaha ka timaado ayib wlkhtu iyo walaaha walaashaaduna saddexda dhinac meelay ka timaadaba ama labada dhinac ha ka timaado aabba keliya ha ka timaado aabbihi muxuu ahay hooyo keliya ha ka timaado iyaduna waa midda kale waalzawjatu iyo xaaskii oo markaa nin baa la dhaxlayaa xaaskiisi waalmawlaatu iyo sayidada almuctiqatu ee xoraysay addoon baa meesha yaalla sayidadiisii haweenay baa xoraysay oo sayidad u ah cid uga sokaysana ma jirto iyadaa dhaxlaysa marka ayib intaa markuu ka soo gudbay dadka wax dhaxla rag iyo dumarba ayuu wuxuu yidhi marka waman laa yasqutu cidda aan dhacaynin bixaalin sinaba aan u dhacaynin marnaba aan dhacaynin hamsatun waa shan waxaa jira dadka dhaxal kale siday u kala sokeeyaan bay isu qadiyaan cid kaa sokaysa haddii la helo ama wixii aad qaadan lahayd bay wax kaa dhimi oy kaa nusqaamini ama adigoo dhan bayba bannaanka kuu tuuriba waxaa la kala yidhahdaa marka xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan baa la kala yidhahdaa marna wuuba ku qadinoo adiga dhanba bannaanka dhici marna waxaad qaadan lahayd buu wax kaa dhimi dad waxaa jira marka iyaga marnaba aan qadin baa jira waxay qaataan ha u yaraado ha u badnaado laakiin laabudda wax qaataan yani cid tuuri karta ma jirto kuwa way kuwaas waman laa yasqutu cid aan dhacaynin bixaalin marnaba aan dhacaynin hamsatun shan waa azawjaani labada isqaba labadoodu ma wada yimaadaanoo dhaxal uma soo wada fadhiistaan soo ma nin iyo naag isqaba oo wada jooga oo dhaxaldoona meel heli kara maya miduunbaa mayda midunbaa meeshaya anoo la dhaxlaya haddaabad zawj maqasha ama zawjo midkood baa maqan ayb walabawaani iyo labada waalid alabawaani waa aabbiyo hooyo wa waladu sulbi iyo caruurta dhabarka caruurta dhabarkaaga ka soo baxday yacni kuwaa toos u dhashay waa caruurtaada wiilal iyo gabdhaba ayagana marnaba ma qadaan ayb waladu sulbi markuu ku wuxuu meesha ka saarayaa caruurtaadu caruurtay dhaleen haddii sulbi aad maqasho waa carruurtii adiga toos kaaga timid wa ayib kuwaasina shantaasina muxuu ahaayey waxaan dhihi laha soo waa shanta aan marna qadin waay wuxunbay qaadan waman laa yariu cid aan dhexlaynin bixaalin marnama aan dhexlayninna xaaladna aan wax dhexlayninna sabcatun iyagoona waa toddobo qaar waxaa jira sinaba iyago aan wax helinba dadka wax dhexlaba kuma jiraan laa min qariib walaa min baciid ka koobaadi waxa weeyaan alcabdu waa addoonka addoon wax ma dhaxlo sababtu waxa weeye hadduu dhaxlo xoolihii sayidkiisa unbaa qaadan soo ma oo shisheeye ah taasaa la diidan yahay ayib waalmudabbaru addoonka gadaal laga xoreeyey isaguna waa addoon laakiin sayidkiisi baa wuxuu ku yidhi markaan dhintaad xor tahay waa mudabbar baa la yidhahda yani almuctaq can dubur xoroobidiisa waxay ku xidhan tahay sayidka dhimashadiisa ayib wa ummu lwaladi waa addoon iyadana ummu lwalad addoonta uu sayidkeedu ka ilmo dhashaday waa addoon laakiin sayidkeeda sayidkeeda ayay xaas ahaan u tahay ee uurbay u qaado ama ilmay u dhashay addoonta noocaasoo kale ummulwalad la dhaha ayib ayaduna wax ma dhaxasho walmukaatabu iyo addoonka sayidkiisa la heshiiyey mukaatabkana waxaa la yidhaahdaa waa addoonka sayidkiisa kula heshiiyey ama ay ku heshiiyeen haddaad xoolo intaasa ii keento xor baa tahay marka wuu shaqaynayaa xoolihii buu raadinayaa wuu iska gudi rabaa saasuu ku xoroobi rabaa mukaatab baa la yidhahdaa afartaasiba waa addoommo soo ma afartaasiba waa addoommo laakiin addoommadaa kala duduwan walqaatilu weeye ninka kale ninka wax dilay ninka dilay ee gacanku dhiglaha ruuxuu dilay dhaxal kuma laha nin walaalkii dilay nin aabbihii dilay nooyadii dilay dhaxal laga siin maayo ama kas ha dilo ama kama ah ha u dilo dhaxalka waxba kuma leh waxaa laga ixtiraazaya la diidan yahay haddii dhaxal la siiyo arrintaasi waxay furaysaa irid xun oo ruux walba ruuxii kale markuu yaro daahsado inuu dilo si uu u dhaxlo baa meeshaa ka dhalan soo ma adeerkaa oo taa taajira magaalada jooga caruur ma leh adigaa ugu sokeeya meelahanaa taagtaagan tahay wax la'aan baata soo ma dhaxalkiisana amaa maxaad samayni marka soo shaydaanku uga xambaari waayo khaarijiba isagana maxoolahaad qaadantide shareecadu meel fog bay wax ka fiirin moogta saas daraaddeed waxa weeyaan haddaabaad gacan ku dhiigla tahay dhaxalka waxba kuma lihid waa lagu qadina ayib wlmurtadu waalmurtaddu iyo midka diinta ka baxay ruuxa diinta ka baxay murtadka isagana dhaxalka male leh wa ahlu millatayni laba diimood dadkood laba diimood dad kala haystana isma dhaxlaan laba diimood cinda shaaficiya waxay ka wadaan muslimku gaal ma dhaxlo gaalkuna muslim ma dhaxlo laakiin gaaladu way isdhaxli iyagu ya yahuudiga iyo nasraanigu way isdhaxlayaan majuusiguu dhaxli leanna waxa weeyaan yani waxa weeyaan eh, alkufru milla waaxida diimaha kale ee gaalada waa hal diin waay diinta islaamkuna waa diin gooniya saas daraaddeed muslim gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxluu ka wadaa xadiiskaana sidaa ku cad nebigu sal ly sl laa yariu lmuslimu alkaafir wala alkaafir almuslim ayib wa aqrabu lcasabaati dheh meesha wuxuu ka gudagalay dadka dhaxalka leh baa waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb asxaabu lfuruud baa la yidhaahdaayo shareecadaa waxay u qadartay wax go'an xoolahaa meydku ka tegey saddex meelood meel baad leedahay waa wax go-an nis baad leedahay waa wax go-an lix marka loo qaybiyo meel baad leedahay waa wax go-an dad noocaasaa jira oo wax go-an loo sheegay wuu sheegi doonaa dadka qaarna kuwaa wax loo sheegay markay qaataan waxooda wixii soo hadha bay qaybsadaan dadka waxa soo hadha uun qaybsada ayaa waxaa la yidhahda casaba la yidhahda casabaad inta badanna waa dadka ku imaanaya dhalashada ku imaanaya ee ragga abay ah u badan yihiin yani waxa weye casaba binnafsi iyo casaba bilhayr iyo casaba maca alhayr bay haddana u kala baxdaa wuu tilmaami doonaa qaar ka mid marka casabada yaa kuugu dhow qaraabadaada xoolaha waxa soo hadhay ee u dambeeya qaataaye yaa say u kala yani waxa weye u kala mudan yihi ama u kala horraynaya wa aqrabu casabada dadka ee casabada ah kuwa kuugu dhow qaraabadaada kuwa kuugu dhow waxa weeye ee xoolaha waxa soo hadha qaadanayaay alibnu waa wiilka wiilka aad dhashay baa kuugu dhow ayib uma kadibna ibnuhu wiilkiisaa ku xiga wiilka wiilkiisa ayib hoosba ha sii aada marka yacni inta wiilkaagu joogo aabbahaa casabo ma ah soo ma wiilkaaga wiilkiisu intuu joogana aabbahaa casaba maaha asxaabulfardi buu markaa noqonaya marka wiilkaa usoo horeeya wiilka wiilkiisa hoos usii soco uma markaa kadib kuwaa hoose haddii wax laga waayo wiilashaa isdhallalaya haddii waxba laga waayo abuuhu maydka aabbihii baa markaa ku xiga dhanka koraa la aadayaa marka dhankii hoose markii wax lab a ah laga waayo ayaa markaa la aadayaa kor loo soo noqonaya kor yaa u horeeya marka aabbaa u sokeeya uma markaa kadibna ah, uma alabu dheh uma alabu aabbihii weeye uma markaa kadibna abuuhu aabbaha aabbihii waay oo ah awowga ayib awowgaasi kor ha sii aada marka awowga ka koreeya sii kor sii soco ayib markaad hoosna wax ka weydo korna wax laga waayo maxaa imaanaya marka xawaashidii dhinacyihii baa imaanaya dhinacyaha yaa u sokeeya uma markaa kadib alakhu walaalkiibaa ku xiga oo lil abi walummi aabbiyi hooyo u sugnaaday walaalkaaga aabbiyi hooyo aad walaalo ku tihiin baa markaasoo raacaya intuu isagu joogo walaalka aabba keliyaa imaan maayo kuwa hooyo iska badaa warkooda uma markaa kadib waxaa ahaaday alakhu walaalkii oo lil abi aabba keliya u sugnaaday uma marka kadibna waxaa ku xiga ibnu اlakhi walaalka wiilkiisa walaalkaasoo lilabi wاlummi hooyo iyo aabba idin wada dhaleen ayb walaalaha marka la dhaafo waxaa imaanaya walaalaha caruurtood oo ad u tahay ya adeer u tahay markaase iyaguna waxay u kala hormarayaan kuwa dhanka aabbiya dhanka hooyaa waa ka xoog badan yihiin dhanka aabba keliya kuwa ah maxaa yeelay laba dhinac midka ku soo dhowaanayahay waa ka xoog badan yahay hal dhinac midka ku imaanaya uma markaa kadib ibnulakhi walaalka wiilkiisa oo lil abi aabba u sugnaaday baa ku xiga uma markaa kadibna alcammu adeerkii baa ku xiga oo isagana calaa haada tartiibi tartiibkaasa calaa hada tartiib muxuu ka wadaa alcammu liabin wa um soo ma uma alcammu liab al hada tartiib isagana saasaa isugu xijinayna uma markaa kadibna ibnuhu adeerka wiilkiisa oo isagana tartiibkaas soo maha ibnu alcam alshaqiiq iyo ibnu alcam liab fain cudimad haddii la waayo marka alcasabaatu casabooyinkii haddii la waayo qaraabadiisaa isugu xigtay ragga haddii la waayo waxaa markaa falmawlaa sayidkiibaa markaa imaanaya almuctiqi oo xoreeyey addoonkan xoreeyey hadduu addoon yahay wax meesha yaal qaraabadaa la sheegayna waxba laga waayo marka waxaa casabo u imaanaya ya sayidkiisii xoreeyey ayaa markaa meesha soo fadhiisanaya faslun wlfuruud lmadkuura fi kitaab illah halkan wuxuu ka gudagalay dadka waxaynu nidhi qaarna waxa soo hadhay sugaan qaarna wax go-an bayba shareecadu u goysay soo ma qadarka go-an iyo saamiga go-an dadka loo jaray ee shareecadu u sheegtay ayuu hadda gudagelaya waalfuruudu saamiyaalka almadkuuratu ee la sheegay saamiyada an almadkuuratu ee la sheegay fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa lagu sheegay tacaala korhaye sittatun waa lix lix saami ayaa qur-aanku sheegay ama lix fardi ama lix qadar oo go'an annisfu waaya midka koobaad dadka qaarkood nis bay wax ku qaataan waalrubcu weeye qolada labaad afar meelood meel bay qaataan waalthumunu siddeed meelood meel bay qaataan dadka qaarna waalthuluthaani saddex meelood laba meelood ulu ulu saddex meelood meel maaha uluhaan marka waxa weye saddex markaad u qaybiso bay laba israacsanayaan midna ka tegayaan waalthuluthu saddex meelood meel wasudusu iyo lix meelood meel ayib lixdaas buu qur-aanku sheegay mid kaloo ijtihaadiya baa jirta lixdoodii marka yaa wax ku qaata wuu inoo sheegi rabaa fanisfu niska fardu khamsatin shan ruux faradkood waa shan ruux taqdiirkood iyo qadarkood weyn shan ruux baa wax ku qaata ruuxa koobaad albintu waa gabadha gabadha meydku dhalay nisbay wax ku qaadataa waa goorma markay hal gabadha tahay hadday labiya ka badan noqdaan waa inoo soo socdaan waa inay mid tahay wain kaanat waaxidatan falaha nisfu shardiga labaadna waa inuusan walaalkeed la joogin walaalkeed hadduu joogo waan u tegi doonnaayo casabuu ka dhigi soo ma marka gabadh maydku ka tagay oon gabadh kale wehelinin gabdho kale wehelinin walaalkeedna wehelinin nisbay wax ku qaadanaya o wa bintulibni wiilkaaga gabadhuu dhalay waa ta labaad way iyaduna iyaduna saasoo kale waay walaalkeed waa inuusan joogin waa inayna gabdho badan noqonin labiya wix ka badan noqonin sidoo kale waa inaynan joogin maydka caruurtiisiina waa inayna joogin kuwa iyaga ka koreeyey waa inayna joogin ah, ayb wlhtu walaashii weeye midda saddexaadee nis wax ku qaadata alhtu walaasha oo min alabi waalummi aabbiyo hooyo xaggooda ka ahaatay walaashaada shaqiiqadaa waay ayaduna goormay qaadan oy nis wax ku qaadanaysaa shuruud bay leedahay iyada waa inuusan walaalkeed la joogin waa inaynan mid kaloo walaasheeda la joogin ama ka badan waa in meydka yani dadkii dhalay iyo kuwuu dhalay ee wiilasha ka farcamay waxaweye inay ka joogin wahaakada shuruudaasa yeelan iyadan ayb walukhtu walaashiibaa iyadan nis wax ku dhaxasho oo min al abi aabba ka ahaatay taa iyada ka horraysa labada dhinac marka la waayo bay booskeeda geli shuruuduna waa shuruud wazawju baa isagana nis wax ku dhaxla idaa lam yakun hadduusan ahaanin macahu la jirankiisa waladun wax caruura haddayna ahaanin zawjkii xaaskan dhimatay dhaqabay yaa isaguna nis wax ku dhaxla waa goorma in lam yakun laha walad xaaskan haddayna carruur lahayn carruurtaa ama isaga ha u dhasho ya ama nin kale ha u dhasho ayib wاrubucu rubciina fardu inayni laba ruux faradkood waa ruuxana laba ruux oo wax ku qaatoo farad u yahay ruuxa koobaadi waxa weye azawju waa ninka maca alwaladi carruur la jirankood ayib ninku markuu wax dhaxlaya zawjka xaaskiisa uu dhaxlayana ay carruur leedahay soo ma ama isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho aw amase walad ilibni ama wiilka carruurtiisa la jirankooda maxaa laga wadaa zawjka ama ninkan xaaska caruuray dhashay baa jooga rubuc buu wax ku qaada ama wiilasheedu carruuray dhaleen baa jooga rubuc bay wax ku qaada saas way macanaa yacani sideedaba caruurta meydku dhalay iyo wiilashiisu carruurtay dhaleen waxaa la yidhaahdaa furuuc baa la yidhaahdaa isku meel bay ku imaanayaan wixii isaga dhalay oo kor ka yimaadana waxaa la dhahaa usuul baa la yidhaahdaa oo waa dadku isagu ka soo jeeda way macana ayib wa huwa rubci fardu zawjati xaaska faradkeeda wey wazawjaati iyo xaasas badan maca cadami alwaladi hadduusan caruur jirin aw amase waladu libni ama wiil aad dhashay caruurtii haddayna jirin xaas mid ah ama ha bateen hadday mid tahay iyo hadday tiro badan yihiinba afar saddex haddii caruuri joogaan oo uu ninku caruur ka tegey uma waxay qaadanayaan waxaan u jeeda hadduusan joogin haddayna caruuri joogin rubuc kadalika waa inaynan wiilka caruuru dhalayna waa inaysan joogin waumunu umunkii fardu zawjati waa xaaska faradkeeda iyo wazawjaati iyo xaasas badanba waa isku mide maca alwaladi markii caruuri joogto oo waladi libni ama wiilka caruurtiisu markay joogaan fahanuu xaasaska yacni hadday caruuri joogaanna umun bay aadayaan haddayna caruur jooginna rubuc bay aadayaan ayb wuluaani labadii ulu fardu arbacatin afar faradkood waay albintayni labadii gabdhood soomaynaan soo dhihin niska markaan ka soo hadlay hal gabadha inay tahay hadday labiya ka badan noqotona uluayn bay markaa wax u dhexlayaan waa u badanaysa fain kaanat anatayni falahuma uluaani mima taraka waay ayb wabintayibnin wa bintayibnin wiil labadii gabdhood labadan gabdhood ee dhashay haddayna meesha joogin caruurad dhashayna markaa ayna joogin laakiin wiilkaagu laba gabdhood uu dhalay baa jooga kuwii horay la mid noqonaya iyagana soo ma a markay hal gabadhad ahaydna ya hal gabadha markay ahayd nis bay qaadanaysa marka midda iyada ka koraysa la waayo soo maahayn markay laba noqdaan ayaguna uluayn bay aadayaan ayib walukhtayni labada walaalaha ah labada gabdhoodeed walaalaha tihiin oo min alabi walummi dhan hooyiyo dhan aabba ka ahaa labada walaalaha a tihiin ee gabdhaha ee shaqiiqaadkaa ah. ayaguna markay hal ukhto ahayd maxay qaadanaysa nis bay ku timi soo maa niskii hadday laba gabdhood noqdaan waxay qaadanayaan الثuluثayn ayb iyadana waxaa tilmaamaysa aayadda suuratul u dambaysaa suurat اlancaam soo maay aakhirkeeda ayb fain kanat اثnatayni falahuma الثuluثaani mima tarak mih iyada ayb wahuwa yariuha ah, suuraة الnisa wahuwa yariuha in lam yakun laha walad soo ma fain kanat اثnatayni flahma الثuluثani bima tarak ayb wlukhtayni labada gabdhood ee walaalahaabaa iyagana uluayn wax ku qaadanaya labada gabdhood ee maydka walaalihiisa ah oo min alabi dhanka aabba ka yimid labada hore ee shaqiiqaadka ah ama shaqiiqataynka ah labadaasi markay meesha ka baxaan booskooda waxaa gelaya labadii dhanka aabba keliya ka yimid ulukiina fardu nayni laba ayuu farad u yahay laba ruux baa wax ku qaata alummu hooyadii idaa goortii lam tuxjab aan la xijaabin hooyada haddaan la riixin hooyada haddaan la riixin xajbigani waa xajbu nuqsaan kan ka dambeeya sudusku ku tilmaami doonaa hooyada haddii la durkinin waayo yaa durkiya yani waxaa durkiya haddii la helo farac wax dhaxlaya soo ma ama ma ahee la helo maydka walaalihii oo hal ka badan soo ma markaas ulu bay qaadataa habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudo weyday ulu la waylacatay dhaha ah, soo ma marka waa marka walad iyo caruur ma joogaan iyo wiilku carruuruu sii dhalay toona furuuc oo dhan la waa walaala tirsanna oo tiro gaadhayana la markaasay ulu qaadanaysaa in lam tuxjab saasoo ka wada idaa lam tuxjab haddaan la riixino la xijaabin wa huwa ulukii lilnayni labuu u sugnaaday iyo fasaacido wixii kasii badan oo min alkhwati walaalo walakhawaati iyo gabdho walaalo ah yani min alkhwati lab walaalo ah iyo walakhawaati dhadigga walaalaho min waladi lummi hooyo caruurteed ah waladulum waxaa la yidhaahdaa waa caruurta xagga hooye aad ka walaalaha tihiin saas wey macanaa walaalaha ama dumar ha ahaadeen ama rag ha ahaadeen oo dhanka hooye keliya aad walaalo ka tihiin hadday badan yihiin linayni laba iyo fasaaxidna wax ka badan hadday gaadhaan waxay wax ku qaadanayaan ulu bay wax ku qaadanayaan ayib fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu waa ka aayaddu tilmaanta ayb wasudusu suduskii fardu sabcatin toddoba ruux buu farad u yahay suduskaa u badan ta waxa weeye alummu hooyadii oo macalwaladi caruur la joogta aw waladi alibni ama wiilka caruurtiisa la joogta ya haddayna joogin waxaynu soo sheegnay ulu bay lahayd soo maha iyagii hadday yimaadaan way riixayaano iyo ayaydood intay riixaan bay sudus geynayaan aw inayni ama laba la jirankood ah ayay laba ruux la jirta inayni iyo fasaacidda wax ka sii badan oo min alikhwati waalakhawaat walaalo lab iyo dhadigbaleh ah hadday wax laba ka laba iyo wixii ka badan oo walaalo ah walaalahaasi dhankay doonay ha ka yimaadaan ya xataa hadday dhinacay ka yimaadaan walaalahaasi oo laba ka badan laba iyo wixii ka badana hadday hooyada la joogaanna markaana ulu bay qaadanayn a ayib iyadana aayaddaa tilmaantay ayib fain kaana lahu ikhwatun faliummihi الsudus ayib wa huwa ulukii liljaddati ayayuu u sugnaaday cinda cadami اlummi hooye markayna jirin hooyo haddii la waayo ayeeyaa booskeeda soo fadhiisanaysa soo ma ayeeyana sideedada sudus bay wax ku dhaxashaa ayeeyadaasi waa tee ayeeyada wax dhaxasha waa midda hooyo iyo midda aabba labadaba labada waxbay dhaxlayaan walbintu binti walibinti libni buu u sugnaaday suduskii binti libni wiilka gabadhiisa oo maca bintin maca binti sulbi gabadhii aad dhashay la joogta mayd baa dhintay wuxuu ka tegey gabadhiisii iyo wiil uu dhalay gabadhe gabadhuu dhalay wiil uu dhalay gabadhuu dhalay yaani gabadhu awoo u yahay sooma oo wiilkiisu dhalay iyo gabadhuu isagu dhalay buu ka tegey gabadhu waxay leedahay hore ya nis bay leedahay gabadhu awowga u yahayna sudus bay leedahay ha takmilatu uluayn baa la yidhaahdaa ulusaynkii labada gabdhood ay qaadan lahaayeen baa laysugu buuxinayaa laakiin meydka umay sinee tanna nis baa la siinaya tanna sudus baa laga siinaya labadaa marka laysku darno ulu bay nodaan uluayn bay noqdaan baan ka wada ayib wahuwa kee wahuwa suduskii lilukhti walaashii buu u sugnaaday oo min alabi aabba xaggii ka timid oo maca alukhti walaalla jirankeeda ah walaashaasoo min alabi waalummi ooyiyo aabba xaggooda ka timid maydkii wuxuu ka tegey walaashii oo labada dhinac ka timid iyo walaashii oo xagga aabba keliya ah ya midda hore waxay qaadan nis soo ma tan kalena waxay qaadan xagga aabba keliya ah sudus iyaduna waa takmilatu ulutayn labadooda marka laysugu daro ulu bay noqonayaan markii laysku daro ayib wa huwa suduskii fardulabi aabba faradkiisa wey aabba qadartaqdiirkiisa wey oo macal waladi caruur la jooga ow waladi libni ama wiilka caruurtiisa la jooga aabe haddii caruurtiisii joogaan sudus buu wax ku qaataa wiilashiisu caruur ay dhaleen wiilal iyo gabdho waxay doonaa noqdeen wiilashiisu caruuray dhaleen hadday joogaanna sudus buu wax ku qaataa soo ma aabbana markaasuu sudus wax ku qaadanaya aabba mar casa buu noqdaa marna sudus buu wax ku qaataa marna casabana wuu ku qaadan sudusna wuu ku darsan saddexda xaalaba wuu leeyay wa fardu ljaddi awowga faradkiisa weeye sudusku cinda cadami labi aabbe markii la waayo aabbe markii la waayo awow yimaado sudus baa ku qaadanaya wa huwa suduskii fardu lwaaxidi hal mid faradkiis weeye oo min waladi lummi hooyada caruurteeda ka mida ya waladulum maxaa la dhaawaa nidhi ya waa caruurta xagga hooyaad walaalaha ka tihiin waladum um haddaad maqasho waa walaalka dhanka hooyo hadduu mid yahay ama gabadh rag ha noqdo ama dumar ha noqdee hadduuba hal yahay sudus buu wax ku qaadanaya soo ma wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma assudus maxaa laga dambaysay hadday bataanna fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu soo ma hadday bataan markaa ulu waa loo kordhinoo ulu bay aadayaan hadday mid tahay ama mid uu yahayna sudus bay wax ku qaadanayaan waa caruurtii xagga hooye basakayey ayib waxay kaga gedisan yihiin kuwa kaleo dhan waxay kaga gedisan yihiin iyagu waxaa la siiyey si siman bay rag iyo dumar u qaybsanayaan ya kuwa kaleo dhan way ka duwan yihin carruurta walaalaha rag iyo dumara oo xagga aabbiyo xaggooda walaalo ka ah ama xagga aabba keliya walaalo ka ah ya carruurta noocaasoo kale ah markay wax qaybsanayaan waxaa loogu qaybiyaa lidakari milu xadi alunhayeyn ya gabadhu laba saami waxaan ujeedaa wiilku laba saami gabadhuna hal saami laakiin carruurta agg xagga hooye bas hadday ka yimaadaan oy walaalo sidaa ku yihiin markaasi ma kala badsadaan rag iyo dumar saa qur-aanku muxuu yidhi fahum shurakaau sooma dhin fahum shurakaau fi ulu waa ka dhexeeya loo kala badin maayo hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w